بسم الله الحمد لله والصلاة والسلaamu عalى rasuuli الlah walaalayaal marka hore alxamdu lilah halkan ilahay suu kan keenay baydma beautylah eh, ilahay baynu mahadnaqaynaa mar labaad waxaynu mahadnaqaynaa walaalihii soo qaban qaabiyey ilahay khayr iyo baraka hagu bedelo eh, mukhadaraadku waddankeenna maalin maalinta ka dambeysa waa soo badanayaan noocyada kala duwanina way ku soo badanayaan ama ha ahaadaan mukhadaraad dareera ah sida khamriga oo kale ama ha ahaadaan mukhadaraad sida dawooyinka loo qaato oo sida kininka oo kale iyo kuwa la isku mudo imika tafaninku wuxuu marayaa kuwa warshadaha soo maray in xanjo la calaashaday sida xanjoa loo calaashanayo aan la dareemaynin kuwii la qiijinayay oo fara badan oo weliba iminka xaggii dumarka lagu sheegaayo dumarkana dee ragunbaa bare laakiinse arinta aan anigu sida gooni u hadlaya ah wax waxa kale oo dhan waxaa laga yaabaa inaynan mujtamac ahaan bulsho ahaan iyo dowlad ahaanba inaan raalli uga ahayn laakiin se kaynu ugu daran aynu raalliga ku nahay baan wax yar ka taabanayaa maadaama dhalinyaro ay u badan tihiin oo dhalinyaro tihiin waxaan idinka bilaabayaa qiso soo martay maalin sii fogeyn isla bishan gudaheediiya ayaa goor subaxoo soo kacay oo ay sideeddii barhkii sagaalkii meelaha ay tahay ayaa waxaa soo hormaray geerish baabuurta lagu hagaajo nin dhalinyaro ah oo aan ku qiyaasay ilaa shan iyo labaatan jir ayaa soo baxay kadinka ka soo baxay oo ragga makaaniinta ka shaqaynaya ka mid a ninkaasi wakhtigaas mijinjaadabu gacanta ku haystaa mana imka mjinba lama yidhah maalin baa laygu qosl loo yidhi mjintii iyo waa laga tegey wax kala af kala jira marka lagu lagu hadlo ninkaasi waa waktigaas waanu cunayaa gacantana uu ku haystaa dabeetna intaan naxaan saan u eegay baan is maxaa tidhaahdaa bal haddee dhiiggiisa yar dhaqaaji baan is yidhi waxaan ku yidhi ma waktigaas saad daaqaysaa ma waktigaas baad daaqaysaa saa wax kale uga eegaayeen islaatolom hadal xun buu ku odhan doonaa ayaa wuxuu igu yidhi wuxuu igu hayaba anaad ogeynba wuxuu igu hayaanad anaad ogeyne iiga soo duceeyo bal yaasiinka igu akri dabeetana waxaan ku yidhi oo adeer maxaa waxay dhibtu kugu hayaa wuxuu yidhi baalkan markaan cuno habeenkii reerkayga waxaan ula taga male habeenkii waa nin shan iyo labaatan jira ah oo raggu markuu ugu shahwada badan yahay ugu dumarka jecel yahay buu waktigaas weeye ayaa wuxuu ku leeyahay markaan cuno xaggii sariirta ku daqaqami maayo xaaskayga xaas buu leeyahay bal haddii uu taasi ay tahay xaggii gogosha bal ka warama ninka sagaalkii ama subax sideedii subaxnimo qaad soo iibsaday ilaa goor bal qiyaas ilaayo iyo goor mu cunaya dee kule kii maalintiina wuusagaas waxaa la yidhaha jibana la yidhaahaa kii qayilaadina wuu ka dambeeyaa kii habeenkiina maadaama uu uu maanta u dhashaqaynaya daalka isku ilowsiinayo wuu kasii dambeeyaa wuxuu qaatayna waa qiyaasi karaysaa kolley waxaan toban dollar ka badnayn ama hadduu aan lixdan hayn ayuu ninkaasi qaatay reerna wuu leeyahay muxuu xaaskiisii ku masruufay ula tegey waxaanu ka qiyaasaynaa inaanu lacagna ula tegin inaanu biilna habeenkaa ula tegin sariirtiina inuu gabay labadii xaqee qofka dumar ay ku lahayd ninkaa labaatan jirkii inuu gabay oo waa maxay maxaa ninkuni uu xaaskiisa waxaa ku jirta maadad sida la sheegay hay-adda hu la yidhaaho w h o ee caafimaadka u qaabilsan unitnationka ilaa iyo dhowr iyo afartan maadadood oo khataraba qaadka ku jira baa la yidhi laakiin maado ka midoo la yidhaaho catanon ayaa markay dhiigga gasho ee maskaxda gaadho ilaahay subxaana wa tacaala millions ma bilyaars baa la yidhaahaa waxaa la yidhaahaa toddobiyo toban bilyan oo qanjidh oo jidhkeenna kala maamulaya ayaa ilaahay maskaxda inoogu abuuray qanjidhadaasi mid waliba waxbuu qaabilsan yahay bahashaasi markay maskaxda gaadho khalkhal bay ku ridaysaa maskaxdii meel kastoo dheecaan kontarooli jirtayba way ku sii diraysaa way sii daynaysaa kii dhiigga lagu talagalay in dhiigga xoogu garaaco uu kordhinayaa kii loogu talagalay in manowda waktigeeda loogu talagalay ay sii dayso wuu sii daynayaa waa wax la tijaabiyo haddii aad qaadka hore cuni jirin oo aad qaad cunto ilaahay laba qori baa ka dhige kaadida ugu horeysa ee aad kaadido way la socotaa manaydaadi marka manaydaasi waa tii ilahay nagu abuuray ee kaydsanayd oo ilahay wuxuu ugu talagalay si ninku u bacramiyo ilmaha u dhasho gabadhana ukun baa ilaahay ka sameeyaa ninkana mani baa ilaahay ka sameeyaa manidaas waxay culammadu yidhaahaan caafimaadku ilaa saddex siisi baa markiiba looga baahan yahay siduu u bacramiyo saddex siisi saddex siisi wixii ka yar waa daciif buu noqonayaa baa la yidhi marka saddexdii siisi ee kaydka ahayd baa marka hore kaydka ku ahayd ayaa uu kaa sii daynayaa oo maskaxdu ka odhanaysaa arrintii way dhan tahay sii daa jirkaaga marka jirkaagu soo raacinayaa marka hadduu kayd ahaa biyuhu soo raacayaan haddii lagsi aad kayd ahayna maalin walba aad cunaysay maalin walba cunaysay kaadidaaduu iska raacayay suma ogid kaadidaaduu iska raacaya manadaadi kaadida iska raacaysaa in yaroo ilaahay subxaana wa tacaala awood gaara siiyey ayaa laga yaabaa inaanay soo dhaafin oo ay ay dhexda ku hakato kaasina marka ugu horeysa ee uu islaaho ninkii wuu la carcararay markuu qaadka cunaa buu la carcararaya wuxuu baahan yahay inuu hawadiisa meelu ku guta buu baahanaya hadduu xaas leeyahay markuu xaas kuu tago intaan la gaarinba cilcibkii horeba la gaarin ayuu ka qaadanaysaa dabeetana qofkii dumarayd waa muraadilaacaysaa marka waxa weeya waxani maaha wax uun aan iska leeyahay waa wax tijaabo soo galay dhakhtarka la yidhaaho axmed xaashi ee canadian center kale ayaa weydiiyey wuxuu yidhi dhalma dhalaysku wuu ku badan yahay buu yidhi siiba weliba dumarka raggaaba la qaatee hadday dumarku cunaan boqolkiiba siddeetan madhalays bay noqonaysa waxba dhalmaysa buu yidhi waanuna aragnay waa la arkay dad badanoo intay madhalays noqdeen dabeetana dhakhtarra tegey weliba kan joogaa ee adari ilaa laba qof baa lay sheegay malaysiana qof baa lay sheegay markii baaday ee waxba laga waayay baa maxaad balwade leeyahay qaadkan qaadka joojiya waxaa laga xaqiijiyey inuu reerkii wada socdaa inay kusoo uuraysatay inay ku soo uuraysatay adane marka qaad marka waxa weyaan arrintani waa arrinta keentay in dumarkeenna qoys burburka waxa kale ka hadli maayo waktigaa kooban aada u kooban qoys burburka inugu dhacaya wax keenay wax weeyaan waa arrintan weeyaan arrintan waxa weeyaan maxkamadaheenna weliba siiba kuwa dawladdu ay gacanta ku haysee degmada dumarka markaad maxkamadaha tagto boqolkiiba sagaashan ama siddeetan waa dumar waxa taagan waxay leeyihiin ninkaygii waxba iguma filla waxba iguma filla waxba iguma jilla waa maxay waxa weeyaan dee labadna arrin aynu sheeganay ee ninkaa dhalinyarada aynu aynu soo taabanayba ayay la kulmaysaa macnaha masaarifna kuma haysato gogolna kuma haysato dabeetana qoys burburka kaasu ka imanaya waad arkaysaan waxaynu nahay dalka islaamka ee number oneka ka ah inay dumarku ay dibadda usoo baxaanoo khudaartaa la iibinayo waxaa la iibinaya dumarkaa bacadka adduunyada kale raggaa bacadka in yar baa dumar arkay waxaan waxa weeyaan raggii ilaahay qawaamada u dhiibay ee mas-uuliyadda la saaray baa mas-uuliyaddoodii ka baxay wax xabad keliya taasi marka dhalinyaro waxa ugu horeeya ugu horeysa waxa weeyaan biyahaagii shahwadaadii baad daadanaysa kow ta labaad waxa weeyaan hargeysa oo keliya ayaa waxa leeyahay waxa ka furan in ka badan boqol iyo toddobaatan xarumoodoo dadka waalida lagu hayo dadkaasi dhallinyaray u badan haddii aad doonaysaan sahanka maanta khamiista sahan soo eego waxaa sahan waxay qaataa ilaa lix boqol in ka badan bay qaataa xarunta ugu weyne hargeysa ku taalla su-aal baan weydiiyey dadku maantaasaa loo tagaayo su-aal baa weydiiyo waxaan ku yihi qof aan qof qaad cunay u socon ma leedihiin maya bay yidhaaheen dhammaantood dadkaasi waxa weeyaan qaad bay u in yar yar yar yaroo fara ku tirisa mooyaane dad qaad cunan qaad soo waal marka muddo la ayuu qofku miirsanaya anigaygan baa inaan adeero ay ku jiraan inankaas waa inaan mutacalima baalkaasuu ku waashay imtixaanuu galo aanu wankeena lama arag laakiinse baalkaasuu cunaya mar alle markuu lacag helo baalkaasuu cunaya dabeetana waa waalanaya waa waali dhallinyaro haddaad doonaysaan inaad qaad bashaan u diyaargarooba inaad waalataan waxaa kaloo idiin sheegaya isbitaalka t b da hargeysa ayaa dhakhtarka haysta ee la yidhaaho cusmaan maygagman weydiin oon bal ka warran dadka ku jira wuxuu idhi waa dhowr boqol baa ku jira wuxuu yihi dadkaa da-dooda waxay udhexaysaa shan iyo toban ilaa sagaal iyo afartan waa dadka xooggiisii weeyaan oo oh, doctor dadka intaa markay intaa ku jiraan waa dadka xoog oo qofku markuu daciifo bay ku dhacdaaye xaggee uga timid laba arrimood bay ayaa jirta buu yidhi dadkani dhammaantood qaadkay wada cunaan hadduu qofku qaadka cuno cuntada wuu yaraysanayaa <coughs> ama iibsanba maayo wuxuu ka door halkuu wasal ka cuulaayo inuu mijin qaato dabeetana jirkiisa wuu daciifayaa qodobka labaad waxa weeyaan meelahana aragteen baalkani wuxuu sameeyaa waxa la yidhaha kulan buu sameeyaa waa bulshaawi baalkani balgooyinka kale dhan waa lala kala dhuuntaa laakiin tan waa la isugu yeedhaa oo waayo dee mujtamacii wax xun ma arkaayo wax wanaagsan muu arkayaa dabeetana meel baa la isugu maynaya waa la sheekaysanaya waa la tookayaa qofku markuu cunee murqaamo waa inuu hadlaa ciduu la hadlaa baahan yahay cidle markay ma fadhiisan karayo dabeetana meel baa la wada gelayaa dabeetana cudurradii baa la t v-dana waa la qaadaa waa cudurrada la kala qaado weeyaan maaha iyadoo keliya dabeetana way isku wada qufacayaan weel bay wax ku wada cabayaan shaahi bay kala kabanayaan ilaa dad lacag haysta maahee wuxuu yidhi dad kaladan ka waran baan ku dadkaladan wuxuu yihi meelo gaaray fadhiistaano baashani kuma dhacdo ama waxbay cunayaanba markaa ninka qaadka cun doono tiibbayna u diyaargaroow saw sidaa maaha waa inuu tiibba u diyaargaroobaa sababto waxaweyan kii tiibbida qabay ayaa ayaa la fadhiisanaysaa maxaa ka daran qofkii tiibida intu soo qaado gurigiina la imanaya oo reerkiina wuu qaadsiinayaa carruurtii yaraa iyo xaaskii iyagana way qabaan yuruban joogiya waddanka denmark la yidhaaho on t v daba lagu aqoonin meelo xidhan bay ku qayileen soomaalida maca guriga cudurada laga helo isla markiiba qofka soomaaliga waa in t v laga baaraa waayo dee ninkiibaa gurigii geynaya marka caafimaadkii oo keliya haddaynu caawo dhan wadno maanta o dhan baa fadhideen hadalkeenu ku dheerayn maayo lacagta inaga gashay muraad kama lihin inagu walaa dawladeenna walaa inagu nin baa ku iman qaadii qaado markaasaad lacagtaadii siinaysaa siduu isugu gubo isu waaco sanadkii ugu dambeeya keliya shan iyo afartan milyan oo kiilo baynu isoo iibsanoo qaada waa inta ay dawladdu diiwaan gelisay shan iyo afartan milyan oo keliya shan iyo afartan milyan oo kiilo waxaan u malaynayaa dadba inay fikrad ka haystaan baalka aad buu qaali u yahay badankiisu laakiinse haddii la yaray laysu celceliyo oh, shan iyo toban dollar la yidhaho kiilowgii waa lacag ilaa toddoba boqol milyan gaadhaysa mukhadaraad baa waxaan sameeyey toddoba boqol oo milyan baynu mukhadaraad siisanaa dad fiqiirana waynu sheegana adduunyadaynu baryaynaa dekadeenni maxaynu ku kirayn afar iyo afartan afar boqol iyo afartan milyan baynu ku kirayn dekadeenni soddon sannadood si horumar laynoogu sameeyo inaguna sanad keliya baynu toddoba boqoloo milyan aynu muqadaraad siisana waxaa ka daran muxuu inoogu qiimaysan yahay dowladda wuxuu ugu qiimaysan yahay waxay idhaahaan boqol boqol baanu sar yaanu cashuuraa yani boqol boqol baanu cashuurta saaraa oo maxaa ka qaataan sideed kun oo dollar bay sideed kun oo laana bay ka qaadaan kiilogii sideed kun oo laana marka wuxuu ugu qiimaysan yahay wax hal dollar ka yar buu ugu qiimaysan yahay hal dollar wax ka yar buu ugu qiimaysan yahay maxaa ka daran boqol kiiba labaatan bale waxa shisho cashuur dhaaf loogu dhaafa waxaynu dalka keliya ee mukhadaraadka cashuurta cashuur dhaaf sameeya adduunyada kaloo dhan mukhadaraadka sigaarka iyo waxa la mida iyo khamriga waxaa la cashuuraa boqol wax intaa in intaas baa la labalaabaa qiimihiisa runtaa dee ila inagu inaga iskhiyaanaynayne inaguna waxaynu nidhi xashiish oo maxaa inaga xashiishka inoo keenaya hay-adahan shirkadahan qashinka inaga qaada waxay dhaheen qashinkaanu qaadnaa boqol shan iyo toddobaatan waa maxay waa qaadka iyo qashinkiisii qaadkii garaabadii dhaadheer bashi dhaadheer bashan dhaadheer aad aragtay waxa kale lagu soo duubay qurunkan lagu soo duubaya caleentan jawaanadan cawskan maxaa la yidhaahaa caagadihii biyaa laga cabaayey kuwii kookala laga cabaayey qashin oo dhan sigaarkii inaguna maxaynu samaynaa qashinkii baanu leenahay cashuur dhaaf oo maxaa qashinka haddaynaan haatan ka maarmayno muqadaraadka qashinka maxaa looga soo jari waayay sida jabuuti waxaynu ka baqaynaa dadkii ama iibinayay ama cunayay bay dowladdu ka baqaysa laakiin dee ma ahaanaynaa waa sumaysan yahay haddii aynu maanta o dhan wadno baalkan manka markii lacagteennii la dhadhamiye lacagteenni aliga ka badatay dee weel baa loo samaystay berihii wixii kaleo dhan waa la jaray dhirtii kaleo dhan waa la jaray xitaa dowladda etoobiya ka cabatay baa markii dowladdan tagto tiri war biyihii iyo ciiddiiba waa naga xumayseeno baalka si iska dhow iska joojiya markayna lacag intaa leeg baa naga qaadataane wax noogu bedela waxay dhaheen war baalka idinka nagu wareynaya iska joojiya ilahay ka yaabo baalka iska joojiya idinkiin baa nagu hormarinaya haweyaan beerihii baa la jaray meeshii ay ka bixi jirtay ama kofeyu ka bixi jiray ama galaydu ka bixi jirtay waxa lagu bedelay qaad baa markay beerta soo awdantay ayaa waxaa la sameeyey in fertilize lagu sameeyey chemical in baalkii lagu beero baa adigu waxaad qiyaastaa guyo abaar gaarigaasi wiiqdaasuu hayaa war baalkii miyaan abaariba ku dhicin deme kuma dhacdee qasab baa lagu beerayaa marka waa ninkan le hebel baa kansar la dilay hebel baa kansar hebelna wadno istaagay hebel ralliga ahado intaasaan kusoo gebgabayna asalaamu calaykum waraxmat